بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من أغلق الباب على الجار وباب هي من أغلق الباب الباب عدة حرتي على الجار درسك روح درسك نحد الباب كان ضنيه سيء باهيس عن كور قبل درسك سأندر يلن بباب هي وحي شرعه كتر حدثنا مالك بن اسماعيل ابو غسان الكوفي ثقه من رجال جماعه متقن حافظ قال حدثنا عبد السلام بن حرب وثقه حافظ عن ليث يعني ابن ابي سليم انا ضعيف اما سيء الحفظ اختلط اه اه اختلط حديثه فترك من اجل ذلك ولم يميز بل وهذا من ضعيف هو عن نافع مولى بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال صحابada wuxuu yihi laqad ataa waxaa na soo maray calaynaa dushayada zamaanun xilli baa na soo maray aw qaala ama saxaabigu wuxuu yidhi oo kale xiinun meeshii zamaan ahayd ataa calaynaa xiinun yani waa isku mid xiinun xilli iyo zamaanun xilli ama wakti waa isku mid hal cala linsaani xiinun min adahab aw qaala ama saxaabi wuxuu yidhi laqad ataa calaynaa waxaa soo maray haddaan muslimiin nahay ama saxaabannahay xiinun wakti baa soo maray wamaa axadun ruuxuna ay uusan ahayn axaq mid ka mudnaan leh ama ka mudan bidinaarihi shilinkiisa aw dirhami ama dirhamkiisa min akhiihi lmuslim waalkiisa muslimka haddaan saxaaba nahay xilli waxaana soo martay shilinkaadu walaalka kuleh oo shilinka adiga aad leedahay walaalka kula isticmaalay wadada muslimiin isku saafia oo isku dhiiga oo isku dhaqana oo isku baahi aanu nahay oo ruuxa muslimka hantidiisu aaminsan waalkiin ina leehay waalkiisa muslimka maaha walaalka hooyo dhasho maaha xilligaasa la soo maray wamaa axadun ruuxna uusan ahayn axaqu mid ka mudan bidinaarihi dahabkiisa iyo wa fidadiisa min akhiihi walaalkiisa almuslima ee muslimka uma alaan hada miya addinaaru dinaarka iyo wa ayaa axabu la jecel yahay ilaa axadina mid kamida ah xaggiisa min akhiihi lmuslim hadda waxaanu maraynaaba waa aakhiru zamaan saxaabigu yani wuxuu ka hadlayaa bulshada markaa u dhex jiro xilligii taabiciinta waxaa la soo martinaya saxaabadiibu ka hadlaya asaadiqoon awal o ansaari muhaajiriin ibn cumar maadaama awaakhir saxaaba u ahaa oo saxaabadii cimradada dambaysa u ahaa xilligii dambu ka hadlahay hadda waxaanu maraynaa bu xilli shilinka iyo waa alkaa shilinku la qiimo badan yahay deera hoosa intaa marteen aan bilahay lagu kala teg innagu waxaanu maraynaa aan bilahaya dhimashadiisa iyo shilinka shilinkaas u dara in isaga la dilo oo gaaladiisa ah meel xum ku baxo meelishisaan ku dhufo inuu halaabo iliga noolaa kudhibi shiligkala daay halkaasaynu marayna uma alaan hadda budha adinaaru dinaarka iyo wadirhama axaba laga jecel yahay ilaa axadana midkaano min akhiihi muslim walaalkiisa muslimka samictu nabiyu sal slam yaquulu kam min jaarin deris fara badana mutacalliqin ku dhegi doona bijaari deriskiisa yowma alqiyamati maalinka qiyaama alla maxaa maalinkii qiyaama deris deris ku dhegahayaaw oo ilaahay subxaana wa tacala waa dacwan doonaa yaquulu darajkuu saaran doonaa maalinka qiyaama yaa rabbi rabbigiyow haadaa midkan kada akhlaqa waa xodha waa qataartay baabay albaabkiisa duuni aniga sukaday anoo ogeenaan baxanayo aayar biilka iyo raashiinka soo gashada albaabkan iska xidha maxaan ku barigeen iyo caruur dabna loo shiday iyo hebelow soo taha iyo abada lasma maayo waa afaaro waxaa le guruu hawaan lama galo magaalo weyn meesha xal isma waa gawar baanta adugu wadariskaanu salaana warhebel intay yihiin war ninkii hebela waa safra caruurtiisa ka warrama hawlahaad magaala wey meesha tuuri maaha shalay soo baxaysay ninkii islaamnimada ku jirtayba la cadfahaya gacanku gabad buu noqonaya malagii baa ahayd maalin qiyaama la sugahaya haadaa midka ilaahay aqlaqa waa xidhay waa qafaartay wey baabu albaabkiisa duuni aniga sokaday yani duuni xaajatii wafaaqatii wakhallatii famanaca waa iga reebtay waa ii diiday macruufan samaynsiiyo wanaagii wanaaggii laisku lahaa derisnimo la mudnaa ee isbaannimo la mudnaa ee qaraabo la macrifa la o bu ii diiday ilahay ninka la xisaabtama ayib xadiiku marka waa xadiis xasan wey sheekh albani wuxuu xasan ligayr laakiin dariiq kale min xadiisi cataa can ibni cumar baa jira xadiidku waa saxiix wey xasan ma aha wuu ka xoog badan yahay yani xasannimadaas baabu laa yashbacu duuna jaari wuxuu baab yahay laa yashbacu lmuslimu ruuxa muslimka dhargi maayo duuna jaari deriskiisi oon baahan oon dheragsanayn xadaثana maxamed bn kaثيir alcabdi sheekh الbukhaarي qaala akhbarna sufyaan الthawri عن cabdالmلك بن أbي bشير ثقة xاaفظ عن cabdاللh بن msاwr waa maqبوl lam yarwi canhu ila cabdالmلك بn أbي bشير baa la sheega lakin xadيثka shawahid iyu leeyahay darteed sheekhu waa صaxixinaya وmaca dalika waa min طبقaةa taabiciin wey taabiciin dabaqaadka inta badan aan been waxaa lagu aqoonin ayuu ka mid ahaa wamaca dalika wax jarxi ah oo xadiidkiisa isqaabiya lama sheegin saa darteed in laska ictimaadaa loo badan yahay qaybtan oo kale qaala wuxuu taabicigaas samictu ibn cabaas baan maqlay yukhbir asagoo u sheegaya ibn zubayr cabdulahi bin zubayr u sheegaya oo yaquulu leh samictu nabiya sal ly slam nabigaan maqo yaquulu laysa almuminu mumin ma aha muminku ma aha alladii ruuxa ama midka yashbacu dhargaya wa jaarahu dariskiisuna jaayacu baahay oo gaajasiya bimacnaa nafyi liimaan waa loo jeeda alkaamil baa loo jeeda iimaankii kaamilka ah baa loo jeeda ama maadaama nusuus alwaciid uu yasiisaba ku dah mumin ma aha dheh ama muminku ma aha dhabta ah midka iska bardahayo iska dacsan hayo dariskiisuna baahi ay dibatay ama daasho ay dibatay wajaaru darisuna jaawicun u baahan yahay abulcataay wuxuu odhan jiray min aljahaalati bilmakaarimi an tara jaaru yajuucu wa shabcaanu yani sharafxumada waxaa ka a buu sharadarada ka ah iyo gundumada waxaa ka mid inaad aragta mid isagoo dariskiisuna u baahan yahay sharafba hore u waa lagu kala dareen adduun inta rag baa la marhayo sharafsharaf soconmayso bاb ykfir maء اlmarq fayqsm fi اljiraan wuxuu baab ykfir maء اlmarqi fuudka biyihiisu badanaya fayqsim wuxuu qaybin fi ljiraan deriska wax kale haddaad weydo welbo ma dagaali waayo deriska hilibka babi biyihiisa fuud badan tan galaas mara ugey midkan ugey an galaas qaybi lafaana waa badmiska haddii aad cid gaarsiin kartana gaarsiin xadaana bisr bn muxamed almarwazi abu muxamed almarwazi qaala akhbarna cabdulahi mubaarak intaynu soo marayna bishr muxamed kaana yarwi cabdan can cabdilahi mubaarak weli mayna soo marin bishr muxamed oo dara ee sheekh kale mayna soo marin saan filayo akhbarna cabdulahi mubaarak almarwazi qaala akhbarna shucbat alxajaaj can abi cimraan ajawni abi cimraan ajawni yani cabdilmalik ibn xabiib alazdi xayr soo marin nin xaafid oo caalima wey can cabdالlahi bni samit وصديق الإمام عن أبي ذر الغفاري قال أوصاني خليلي أنا خليلك يوحي دردارمي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بثلاث صدح بوحي دردارمي محيجي اسمع نقل روحي كلها الله بمعنى وليتشي لمركا مسؤولين تي ماملك مدحوينها منك مسؤولك كان مكا ليتشي وهذا aeec baa layi ninkii imaamka kae mas ah walow licabdin addoonba aad maqashideeda dheecdide mujadac ilaqraafi fiidaha la guray yani sanka go'on dhagaha go'on yani addoon ma idin qoran asmac waatic miyn ahayn aniga ismac waa baa ii qoran ayuu iga helay baabatilmiya awsaani khaliili aniga khaliilka waxay dardaama bialaan saddex waa maxay asmacu inaan maqlo ninka maqalka mudan wa waan adeeco ruuxa iskale daacada iyo iimaanki wix lamida ah. walow licabdin baan adeeca maan maqle addoonkaasoo mujadacin la gooyey alaqraafa fiidaha yani dhagaha fiidooda iyo sankiia la goyn jiray ama furaha iyo faragogo'aan bimacnaa ay fiidaan gogooye ama binaadam ba ay jireen yani isagoo addoona ah, iyo haddana aysan dhammaystirinba isagoo addoonoo dhabacaanba la liido oo ruux la haysta oo gacan ku jira ah iyo haddana yuusan dhammaystirin faribaa go'an ama waxaa gogoysa jidaan ama dad baa jaray dhagii baa go'an sankii baa go'an waa nin dhukan wey carga samaynaya midka dhagaha goran ee dhukan waa ka firxiya arga kale ayib marba hadduu mas-uul yahay dheec amar diidada iyo khilaafka lama rabo waidaa sanacta haddaad samayso maraqatan fuud ama maraq aad samaysana faaktir badi maaaha biyaha badi maqbilaashka badi famandir markaa eeg baa liahla beytin ahla beydo min jiiraanika dariskaada dariskaada seen koobaaha daban ama lafdiisa kuu dhowya caawima soo maray ku tir marka faasibhum ka sigaale minhum min almaraqi bimacruufin shay wanaagsan ha ku yaana wax fiican ka sigaale wax fiican ka sii ayb faasibhum ka sigaale ka asiibsii minhu min almaraqi ama biyihii waxaad aad u haysay bimacruufin si wanaagsan oo macruuf oo dhaqanka ku fiican cinda muslim waxaa ku sugan faasidhu minha maa ahaabaa lasoo saasaa ku fiican minha riwaayada yaa ku fiican quruxsan wasalli salaata salaadada tuko liwaqtiha waqtigeeda u tuko waa qaybta saddexaad ko waxaa laydhaha taadiic oo maqal ruuxii mas-uulkaada ah labo haddii aad fuudla mar la karsanaysana biyaha u badnaada bilaashka dariskana wax ka siiya saddex waa wasalli salaad salaada tukanle waktiha waktigeed waktigeedu ku tukanlay ayib fain wajadta alimaama bimacnaa waa maxay cimhaw dibdhigin hadday xadiisku waa dheeraa oo waxaa iman doona aimo iyo umoo salaada dilo nafsa ka gooyo casarkii aftiisa tukadee adigu salaada waktigeed idinku dhaafi xilli baa la soo baxay soomaali imaam lama sugo mise imaam lama sugo ah dhihi oan jireen xilli baa la sugaaye imaam lama sugo dhiyaarin jirta halkaa ku saxan maxay wakti miyuu saas yahay wakti baa la soo lama sugo saas wey ah, yani waktiga salaada ayaa unbaa mas-uul ah haddii xataa amiirku salaadda lafta ka bogi sugi maysi haddaan ka baqo khilaaf iyo isku yimaado lagu xiro jeelka lagu dabo gurigaada kusoo tuka casarka waktigiisa qumanaa doorka waktigiisa soo camiro hebel awey baryahan xuulka khilaaf inuu salaadeeda iman waayo inta ka dhici lahayd tada guri kusoo tukata ayadoo dhammaystiran oo xilligeeda oo alaabaysan haddana shaarka soo xula imaam masaajka imaamku waa camir iyo madaxweynaha howlahaasu nabika ala sala slam tii baa laga hadlaya wasalli salaata salaada tuko liwaktiha xilligeeda ku tuko fain wajadta alimaama imaamkii muslimiinta haddaad hesho qad salla isagoo tukaday faqad axrafta waa kooftay oo waa ilaashatay salaata salaada waa soo kooftay waa soo qabsatay saxaabada guriga kuso tukatay wey faqad axrajta waad xifdido ilaashatay salaataka salaada yani maxaa yeel liannaka sallayta fii beytikow wailaa haddaan ku gaadhay imaamkooda tukano weli taagan oo markaa la galahayo ayuu soo tukaday baarisaa'idkan haddana asagoo laga tukanaya timid fahiya tan dambe eed la tukatay imaamka naafilatu sunna kuu farad zayna waa soo tukatay tan dambena maxay kuu tahay naafila khayr wey zaada khayrahu waa sunna maxaa daraja waa la tukan kartaa tan waxaa weya taas waa iska bannaanta sunna way bannaanta tan waxa laga hadlaya laakiin waa xilligii eh, ay wadaadahan boqorradii reer bani cabaas iyo reer bani umey salaamaha ay dili jireen ba xadib hadlahaya iyo haddii la helo ilaa yowmina haada imaam diidahaya ummadda inay ka hadha salaadda isaga in isaga nafkado uma cadaayaan salaada nafta ka duula jiray baabiinay laannu reer bani umaya waxay gaari jireen inay jumcada tukadaan bacda alcasar kow toban saac bir galabnada tukan jireen jumcada xajaaj baa khudba la istaagi soo khudbaynhayo sideed saac sagaal saac toban saac soco maqrib qorax markay gaabatay cawaar bashu tukan jiray ninka hadlana zeesman kaga bufan jiray marka xilligaasoo kale bacdu salaf waxay samid ayaga fadhiga tukan jireen shacbi oo kale iyo ayaga fadhiintay tukadaan iyo saciid musayib fadhi ku tukadaan yo markay rukuucu mar hayaan bay saa odhan jireen markay sujuud hayana saas hoos dhigahayaan marka la maxaadsanaysaa xeewagaan ilmaday buu leehay ma dhexaa tukanaya ninkan durxsada waddo qabatoo saaba kuwa iska dhigahayaan taabicigu xilligaasa la maray xorriyadda way haystaa idinku xaafid rajab baa kaga hadlay kitaabkiisa fuxdaarga meelo badan kaga ku tilmaamay ma soo marin muslimiinta nin islaam sheeganayo salaad kaga xorro badan umay ma soo marin sida kale waa ku ficnaayen laakiin kuwii dawlata hortan ka layna raggoodii dambe ummadda nimanka oogu xusun xagga salaadday ahaay xagga kale laakiin halgarkiiyo jihaadkiiyo futuuxaadkiiyo cajab bay ku qabeen waaye weli khayrkaa ku dambeeyey kuwan tukadnay warkooda da ayagu kuwaas dee muslimiinna maaha kafara way kuwaas aye imanigooyna kuwa aye kuwa maanta jooga kama hadlayno kuwa maanta joogaayey dhammaantood intii soo martay xukaam caalamulislaami kulligood waa ka ficnaasa ka ficnaa ninka ugu dembi badnaa waxaa lagu sheegay inuu xajaaj xajaaj kulligood wuxuu noqonaya caabid muslim u noqonaya xajaaj kulligood nin muslima caabid u noqonaya lanna xajaaj ma ogey diinta lagu cayaaro ama dhib loo geyso rag buu leeyahay ama saxaaba ama taabiciin ama xukun bay u haystaan buu la taagnaa laakiin gaal soo dhowaaday iyo muslim gaala loo dhiibay iyo gaalaha soo diishay iyo walaalaa hawlahaas uu ka nafbixi jiray futuuxaadka nuxisgala haada haddii jihad la tagaa safkuna tegi jir ma ahayn nimankan meelaha ku wareysanaya xildhibaanajka ma ahayn siisa kale arin wamaca dalika daa'if min asalaf baa takfiriyey xajaajka daawuus ibnu kaysaan ibraahim iyo ninka loo yaqaano saciid bay ka xajaaj inuu gaal laga sida kale noqoto waxaa weeyaan marka loo fiiriyo fadaa'ishay nimankaa lahaayeen iyo masaawidoodii iyo maxaasibtan isku fiiriyo kuwaasa aad iyo aad uga khayr badna kuwa maanta jooga cala ilaaq bada ad xumaydi abd بن jubayr aqurashi qaal xadana abu cabdsamd alcumni ismhu cabdاlcaziiz bn cabdsamd alxaafid iq qaala xadana abu cimraan haddaynu soo marayn abu cimraan ajawni cabdilmali bn xabib alsdi can cabdاlahi bni samid can abi darin qaala qaala nabiyu nabigu wxu sal slam ya aba dar abaa dar iyo caaisha dardaaramaha u badan ayagaa qaba ya abaa darci ya abaa hore ya caaisha ad ku arkaysa wixii wasiyaadka nabiga sal slam ayib lanna waa dadka nabiga ugu dhowaa weeye abu iyo caaisha iyo abu hurayra marka xarfunidaa badan baad ku arkaysa saxaabadaas ayib yaa abaa darin abaabarow idaa tabakta haddaad kariso maraqatan haddaad fuud kariso ama maraq faaktir badi maa almaraqati maraqa biyihiisa badi wa tacaahad eday weye eday ama faajofaajo waxaa tiradaba jiiraanka dariskaada yani ka warqab baahidooda maanteliga ma karsadeen seeyo xaalkooda darka ma ka dansan yahay darka ma loo sheegay eday la soco dariskaada watacaahad jiiraanaka aw aqsim qaydi bu nabi sal slam fii jiiraanka dariskaada ku qaydi wixii maraqii aad barisay xadiidka abu hurayraasna fi saxiixaan waad garanaysa ya nisa almuslimaat laa taxjuranna jaaratan lijaaratiha wala firsan shaakin baabu khayr اjiiraan dariska kee u khayr badan baa laga hadlahaya xadaana cabdlah bn yaziid iqat kair xadii cabdlah bn yaziid almuqri raggi la oran hadday ka wariyaan ninka mxaha ibn lahyaca waa xadiiskiisa waa fiican loodhan kamid yahay abaadaradi qaala xadaana xaywa bn shurayx qaala akhbarana shuraxbiil ibn shariik waa iqa saalix اxadiid abu maxamed almacaafiri anahu samica wuxuu maqlay abu cabdiramaan alxuduri almacaafur asaguna waa iqa saarxadiid yuxadiu asagoo ka warramayo ka tabinaya xadiidka can cabdilaahi bni camr bni caas can rasuulilahi ibni caas annahu rasuulku qaala inuu yidhi khayru alasxaabi saaxiibba waxaa u khayr badan yani saaxiibba waxaa u wanaagsan cinda allahi ilaahay aftiisa khayruhum lisaaxibi ninka saaxiibkiisa ugu roon ayuusan maana naad fiican laakiin labadiinna ninka uun saaxiibka u roon baa ilahay u fadhi badan ninka sare xujadiya wuxuu yahay waa iskaba qabaa ha lagu ammaano fadhiyada iyo doodaha lagaa ammaano hebel laakiin adigu xataa marka adig keliga aad tahay wax xataa iskaba ama ha lagu ammaano dhaho ama sheekh ha lagu ama waxa lagu tuuro ama hooyada ama islaanta ha ku ammaanato laakiin markaad keligaa tahay bayl insaana calaa nafsihi basiira walow alqa macaadiirahu wadaada waxay soo tabiye ma soo jirta inasan san layn baranaya xataa wuu sogaa inuu bini daciifaya waxay dhi maalinka wuxuu ohan jiray ana rabbukum alaclaa oo waa naqnaqlan jiray habeenkina ilaah waxaa tawaxana waa isoghaye nimankaan hay jabin buu ohan jiray warkaasay soo guriyeen suufiye ma aqaana meel ka keeneen yani kitaabka nuurdalaanku sharxiisa ku qoran jiray habeenku waxay dhan ilaahu beri jiray ilaahayo war isaga waxaan addoon daciif baan ahay kanacyar baa ugu filan laakiin kuwa haddaan u hanjabin waa niman dhib badan faraaceliya aqbaad ooga farxan warkaasa keeneen yani waxay ka tarjumaysaa qolihii qabay fircoon baa islaamay iimaanba ku dhintay oo madhab kufri ah warkaasay noo qarinhaya war jirana maa madabnacaribay noo qarinhaya khayru asxaabi asxaab waxaa u khayr badan cinda allahi ilahay agtiisa khayruhum ninka ugu wanaagsan ee u roon lisaaxibi asaga saaxiibkiisa wa khayru jiiraani darifna waxaa u wanaagsan cinda allahi ilahay agtiisa khayruhum midka ugu wanaagsan lijaari dariskiisa dariska ha is amaanaso ilahay baa walaga daris midka kale u roon ilah baa ka warqaba ilaa maalinka qiyama la kala baxayo waxyaabaha loo sameeyey in daar la helo lagu kala baxo oo aakhara oo qiyaamo ah tanaa ku mid ah ninka samaanta bila anaa u fiican haadaani khasmaani tasamii fii rabbihim baa meesha taagan waa la ishaystaa muslimiintuna madax iskula jira gaala islam madax iskula jira yani muranba waa in la helo maxkamad lagu kala baxo in la kana berla kana daalin weeye haddaan la helin daarul faysala ah, waxba socon maayo idan saasa waa loo daar jaza baab jaar asaalix dariska wanaagsanaa buu baab yahay xadaana maxamed ibn kaiir alcabdi min kibaar shuyuukh اlbukhaari qaala ahbarna sufyaan athawri maxamed kaiir xafalhaya intaanu soo maray sufyan mudaba taagna can xabiib ibn abi aabit xabiib abi aabit waa nin iqa ah wey xaafid ah laakinahu kaiiru tadliis walisaan qaala wuxuu hi xadaanii khumayl ina cabdiraxmaan min abaqat ataabiciin waxaa la sheegaa ina wariyaan xadiid ibn abi aalib haddaan hayno iyo mujaahid ibn xibaan nafiis qad buu ku sheegaa xaakimna saxa lahu isnaadan wuxuuna sheegay inuu yahay mawla cabdilah bn xaaris xadiidkuna shaahid bule ama taabicigan isagu wax tawsiiqa looma hayo iyo tajriix midnaba maadaama laakiin min abaqat taabiciin uu yahay laba nina taabiciin ay ka wariyeen ayib labadaa wadaadna ay tawsiiqiyeen waxaa un iska aqbalayna iska aqbalayn can naafic ibn cabdillahi ibn cabdilxaaris naafic ibn cabdilxaaris waa saxaabi jaliil ah saxaabi jaliil ah min quraysh can الnabi sal ly slam qaala min sacaadati اlmari ruuxa min sacaadati اlmar'i اlmuslimi ruuxa muslimka liibaantiisa waxaa ka mid ow yani min sacaadati اlmar'i اlmuslim almar almuslim ruuxa muslimkaa liibaantiisa waxaa ka mida iyo guushiisa almaskan waasic guri waasaca inuu helo guriga hadduu dayax ciidi kugu noqdo oo lasdhaafi waa intuu dabamari waayaba oo cankarid kugu noqdo waa inkaar wey mushkilo wey iyo waljaaru saalix daris wanaagsan guriga oo weyn oo intaasoo qola leh oo aan lays arkaynin oo masaajidkaba ka weyn haddii daris xun rabbi kuga darsiyo waa rafaadi meelaad u guurtageli maysa markii uu miisi kugu shiday oo kugu buuqay kugu dhawaaqay sawaxan inaba aan xuquuq dariska ilaalinayna waa mushkilata keed idan guri waasaca daris wanaagsan iyo walmarkabi gaadiid alhanii ama alhaniicu oo ah diinabaasan ama hayin waxaa tiradaba yani gaari hayin ah baabuur wanaagsan awr lama hayste baabuur dheh baabuur waxla socda shidaalka goosanaya ama meel iska farsanay oo juga maanta la riixi oo fara kugu muxayaan waa mushkilo wey iyo warmarkaba gaariga alhanii yani hanii oo hayin ah oo wanaagsan bimacnaa danhadaad ku qunsanayso dantaadaad ku fashilayso saddexda marabbaad ku siiyo adduunya lagu kaalmeey waxyar baa ku haray waa isilaal inta kale iimaan iyo wanaag kale leeba iyo camal saalixa ayb dariska saalixa maarda muhiim jiddan aad buu u fiican yahay baabu ljaari suu dayska xumaabuu baab yahay asaguna xadaana ibn fadl xalaynu soo maray waana xaafida iqaawe bacd culama xuli waa saduuq qaala akhbarna sulaymaan huwa ibnu xayaan abu khaalid alaxmar ninka loo yaqaano wey saduuq can ibni cajlaan maxamed ibni cajlaan waa mukhtalif fiih laakinahu sida raajixa waa xasan xadiid ila laakin axaadiid saciid almaqbir can abi hurayd ikhtalata calayh saa darteed axaadiisu saciid ka wariyo habisaankanoo kale in mutaabaco helo mooye lama taxsiniyo xataa can saciid ibn abi saciid almaqbir can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal kaana min ducaaءi الnabiyi nabiga ducaysa waxaa ka mid ahaa allahuma allah yow inii acuudu bika sanadkan waxaa mutaabaceeyey ninka loo yaqaano cabdiraxmaan isxaaq baa mutaabaceeyey allahuma allah inii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min jaari suu'i daris xun baan kaa magangalay oo igula darsaa xaggee fii daari muqaami nagaashaha gurigiisa yani daris xun haddaad miyi ku xigta waad ka guuriba caynkaad ku jiidi boqolkiiba tirad ka guuraysa erur baad dhihi war iisoo koore irtiga iisoo rara soo qabta dameerka baalkeena abaabta saara warcarus iska fura eh, halaha iyo midada isu sidaaya dhaqasha waa la kacwaa ka guuri dib dambe ola darti meesha adiga socdina hebel baa meesha iskaga leexanba meel kala degi damiyi moogtahay dhibba malaha hebel ma warkaas arkanta waa ka guurida qabaalkaaga qaada dib dambe soo laakiin markay magaalo tahay madhuu baa la qaadi kara maxaa guri waa guri jaaga dhagan allahuma ina acuudaka min jaari suu ilahay daris xun baan kaa magan galay oo igula darta fii daari lmuqaami nagaashaha iyo maguuraanka daartiisa yani magaaladaga wax laga hadlay faina daara dunya bu nabig sal slam dariska adduunka yataxawal oo wareegaya daara dunya yataxawal baan ugu qoran adduunya dariskee yataxawal maakhara daris xun leh hadda riwaayadka saxiixa daar albaadiya loo jeeda daar yani riwaayad abaraani xadiid anas baa fasiray ayib haddii aad u ninka soomaaliyed wuxuu uri wuxuu ilaahay abuuray buu uri jannaa u dirsan buu uri nin soomaaliyeed haddaa yidhi waad gaalooday ur ma gaaloodine janna jahanama la dirsa buuri janno jahanama la dirsa buuri marka ada waxaa loo jeeda daar dunya yani daar albaadiya wey xadiidka anas eh, cinda abaraani baa cadaynaya faina jaara dunya berigkeed eh, adduunyada oo eh, bimacnaa baadiyaha yataxawalu waa wareegi karaaba ama asaga kaa weri ama ka wareegaya xadaana makhlad ibn malik abu jacfar araazi fiqa xadaana cabdiraxmaan ibn maqra saduuqun laa bihi waa dhowr kor qaala xadaana burayd ibn cabdillaah ibn abi burda iqa weeye can abi burdata abi burda asaguna waxaa weyaan min sulaxaa attaabiciin can abi muusa abihi ka warinaya abi burda min abi muusa alashcari qaala wuxuu hi abi muusa qaala rasul lah sal l slam laa taquumu asaaca saacadu dhici mayso qiyaamadu dhici mayso oo dhowlka laafuuf maayo xataa yaqtula arajulu ninku ilaah uu dilo jaarahu dariskiisa waaba calaamada qiyaamada ku mid tahay dariska inaad dishaba wa akhaahu waalidkiisuu ka gooye olayka u diidiye iyo waalaha aabbihii bacdu taabiciin baa waxay weydiyen abu muusa ay dhaheen hawshan aad sheegayso suuragal maaha sanad kasta intaasoo gaal baan xaaqnaa bay dhaheen intaasoo gaal baan jihaad mahaaweynta intaasa ku xaabinay war kumaykun baan leefnaa waxaad sheegayso waa maxa wuxuuna hawsha laga hadlaya ma aha gaaliya muslimiina waa muslimiin dhexdooda muslimiinta dhexdooda laga hadlaya inay muslimiinta jilaayaan oo ninka aabbihii iyo walaalkii iyo dariskiisaba u dilo baa laga hadlahaya soomaalida hadda dhex martay haddana dhex taagan tahay ayb qatligaas wey ka laga hadlaya maxaa yeele riwaayo kale xadiidka caddaynayso layakuunanna min ahli اlislaami bayna yaday saaca alharb wاlqatl xata yaqtula arajulu jaddahu wa jaarah wabna camihi wa aabaahu wa akhaah xadiikaasa caddaynaya min ariiqi usayd can abi muusa cinda ibni wa nucaym bn fi lfitan baa caddaynaya iyo riwaayo kaleo afara'aynaa man qatala abaahu fii zamaani alazaariqa buu leeyahay abubirda birda wuxuu leeyahay annagoo taagan xilliga khawaarij ay soo baxeen baawna aragnabuu rag aabbayaashood iyo waalahood laayey ila khaarijuu muuqta ninka takfiirka wuxuu qabaa inaad gaal tahayba kuwan gaalada ee axadda iyo safan laga seexanayn abuukaa nacab yahay abuukaa nacab yahay ayib ka ah wadaadaha wahaabiyada loo yaqaano gaaladuu ka neceb waa muskilo war kuwa kuwanaa ka daran muslimiinta laska horkeenay iyaga laiskugu dhiibay qoryihii kulluhum min ahli qibla laakiin wamaca daalika halkaasa baasha kala marayso <clears throat> baabu laa yudi jaara wuxuu baab yahay dariskiisa dhibi maayo bimacnaa ayadoo sidaa tahay haddana xaqa laga tanaazuli maayo xaq waaxid waxaad aaminsan tahay ee diinaad aaminsan tahay hebel oga leexan maysa indhaha ka saari xaq wejiyo badan ma laha hal weji wey baabu laa yuudii jaarahu beriskiisa dhibi maayo xadaana musadad ibn musarhad qaala xadaana cabdulwaaxid ibnu ziyaad alcabdi iqat xaafid ila ana fi xadiii can amash fiihi lin <clears throat> qaala xadaana acmash sulaymaan ibni mihraan xadaana abu yaxya mawla jacda ibni hubayra ومdني وفق بن معين والذهبي وأخرج له مسلم في صحيiحi أصلا وذكر بن حبان في ثقاaت أما xاaفظ xجر وxuu le مقبول sida muuqata laakiin ninkaa صدوq wey ama xaسن الxadيiث قال wxuu uri weliba dabqu taagan dabq taabiciin bu taagan قاaل سمعت أbا هuريرةa يقول قيila للنبي nabiga waxaa lagu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina fulaanata gabadha fulaan hebl la yidhahdo gabadha heblaayo la yidhaahdo taquumu leyla caawo dhan saateel bay tukataa tahajud qur-aankay ku tukataa wa tasuumu nahaara maalinkana waa soontaa soon sunno ah habeenna waa taagan tahay oo hurda ma taqaan maalina waa sooman tahay oo raashin iyo baadi biyo ma taqaan wa tafcalu waxaa way samaysaa yani khayraad badan baa ka sheekayn waxaasay qabataa sadaqaad bay la baxdaa muslimiinta ka warqabtaa kan weeye waalidkay baarow tahay wixii wanaag ay ku ogaayeen dhan bay tiriyeen gabadha ayada tasadaq waxbay sadaqaysataa ayib laakiin maxaa kuu dabayaan watudii waxay dhibtaa jiiraanaha deriskeeday ku dhibtaa bilisaani carabkeeda way carab dheer tahayo nalanaladheedo derisa nafta kaga geyso ayib waa laga harsan waayo faqaala rasuul sal l sl laa khayra fiiha hiya min ahli الnaar deris dhellil maa sheekh ayib faqaala rasuul sal sl wuxuu ihi laa khayra fiiha wax khayra ma laha waxay tukanaysay iyo waxay soomaysay iyo sadaqadeedii iyo wixii wanaag iyo wixii islaam bal cambaacoori hal bacad lagu nasoowey laa khayra fiiha maxaa yeelay kanaa fifogsaday dembigan baan dembi caadi ahayn wxo dhan ba cagta mariy hiya ayadu min ahli الnaar ahlinaar wey ahlinaarka kamidta hadday san ka tabadkeeneen ama waa cilmi haybu nebiga ogaaday in aakhir khaatim wxuu ku dhiman doonto ahlinaar ay tahay qaaluu waxay dhaheen nabi maxamedo laakiin wafulana heblana gabadha iyadoo hebel la yaado tusalli almaktuuba salaadaha shanta ka adta isku daya kartaba habeenkana way saxataa maba kacdaba hurdawo weye laakiin anta salaadood meel bay saartaa tusal maktuuba anta wakti waa tukataa watasadaq waxay la baxdaa xagga sadaqadana biafwaarin xoogo yaro garoor ah afwaarku waa qica jamcu sawrana int garoorka markintii biyaha laga miiro caanaha fadhiga ah yaa la engejiye caana boorada ramiiga wey markii la engejiyo intii la sabsado la tumaa shaa lagu cadaystaa marka loo baado yani waxaa weyaan xoogo garoor la baxdaa wey caana dhagax xataa la baxda ma hayso ayib xoogo dhintay subag yaro baxso ma hayso laakiin xoogay ciirtaas bay buxsaa walaa tu'dii axadan laakiin cidna ma dhufto faqaala rasul lah sal slam hiya min ahli اljanna hawshu ma aha camal badan hawshu ma aha waa ikhlaas iyo tawfiiq iyo adoo is-ilaaliyo wey jamcu waana qica min alaqid waana aqidka lagu sheegay hadda keenig caaliga maahe waxaa weyaan xanuhu waa la fariisiyaa markay fariistaan hoostoose biyo yar baan rabaysa korna caanuhu xadhadoos hooste noqonaya weelka hoos daar looga yeeraa daarka laga siid biyaha markay qulqulaan biyu dhammaadaan yaa daarka lagu ceeyo caaniha fadhiyo markaa soo hadhay waa la weer intii loo dhigo nasaf iyo mare loo dhigaa lagala hayo way ingegi markuu ingego aarba la jibin weel baa lagu gora marka loo dagaa caanhan loo iscumar sida caana boodha caan lidabaa la qasanaya ama waa la jabsana waxaa loo cunhayaa sidii baasha macna cala loo cuna miyo baasha maxay ahayd waa loo jabsanaya ya shukulaato meesha ka socnaysa waa laftibaal adag baa jiro ayib saxaabi ballaar lagu soo muxuu ahaa aada magacaysa xalwad yarka leen baa kujira ila jabsada midaas isagaa dul noqonaya kaas wey ya ardoonsanmaa farta baashe dariska halis wey dariska hawshiisa waa halis hadduu gaal yahay hadduu muslim yahay hadduu walaal iyo ahl iyo qaraabo yahay kala daran mid kasta xaqiisu leeyahay laska ilaaliya xadaana cabdillah bn yaziid haddaynu soo marayna almuqri qaala xadaana cabdiraxmaan bn ziyaad ibn ancam alifriiqi waa daciif daciif weeye wa kaana rajulan saalixan zaahidan caabidan laakinahu waa daciif weye qaal xadaanii cumaaraة bn huraab taabiciy majhuul ana camatan eedo oo lahu asaga u sugnaatay baa xadaada u sheegtay isaga eedadina waa majhuula lama yaqaana maqbuula isaguna waa majhuul laakiin dabaqadooda ise dabaqa iska roon ah ayib xadiikuna wuxuu leeyahay xuruusha wahay laakiin sheekh waa daciifin doona ayb anaha eedadii sa'alad caaishata caaisha weydiisay uma almuminiin ahayd radialahu tacaala canha faqaala caaisha waxay tii faqaala waxay tiri gabadhii ee ninkaas cumaaro eedadii ahayd ba caaisha suaalihii weydi sualihii waa tana faqaalay gabadha waxay tiri ina zawja ixdaana midaana ninkeedu yuriiduha wuu dooni damaacyaha dee xaafnida oga baahanaya fatamnachu markaasa u digaysaa nafsaha ninka isu diidi caaisha ka hor ilaadaa nabi maxamed xaaskiisii ahaa howlahanna u aqoon badan naga warramey suaalan baan ku weydiinhayaa inuu diiddo maxaa keenhaya ima an takuuna adba aw lam takun nashiiday tiri ima an takuuna inay tahay adba mid xanaaqsan oo xanaaq baa ka iman kara mid khilaaf isku dhac baa tiri kara ay ninkiidaa isku dhacay aw lam takun ama inaysan ahayn baa dhici karta nashiida mid fircoon waa cajisanta oga cajis jira ama cajisbaa u diidahayo inay ninkeeda ogolaato ama xanaaq baa jira isku dhac baa jira hal calaynaa dushayay ma yahay tiri fii dalika arrintaan isu diidnay ragga ayagaan isu diidnay min xarajin wax dembi ah dembi weyn baa diyaara qaala waxay caaisha nacam dembi baa diyaara maxaa yeelay warka war soconhay maa ina min xaqihi xaqiisa zaydku waxaa ka mid a ah. calayki dushaada oo ku leeyahay yahay an araadaka hadduu ku doono wa anta calaaqatun adoo koora saaran koora saaran ama dambar lagu dhala saaran sariirta lagu dhala saaran lam tamnacihi isu diidin baa xaqiisa qatarku waa kooraha riiga korow abaalkatasaaranta barkaa saaranta ku ama atabku waa gambar yaroo gambarka remiyi ahaanoo markaa weynka dhalahaan lagu fariisiyo wey ama hadda seeraha dumarka marka dhalahayaan sonaha la saaro ayb idan bimacna waa haayo wey waa isafoqdayo wey bimacnaa mada diidi kartid wey kolaa iska farto niyadan cajisnaad leesiiso horta amusida ma jirtaa le mid laftiisa u garqaafaya ma hel khifat laakiin maydku yeeli maayo waxaan alabka tuuraya socon mayso ina min xaqi xaqiisa waxaa ka mida calayka dusheeda ku leean low araadaka hadduu ku doono wa anta calaaqatan adoo koora saaran ama kabaal saaran lam tamnaciihi inaada u diidin wuxuu doonaya anaada isu diidin qaala waxay tiri qultulaha waxaan kale ku ih ixdaanaa midaan taxiidu way xaydaysaa caadadii xukunka helaysaa walaysa laha walaa lizawja ila firaashun waaxid aw lixaafun waaxid fakayfa tasnac walaysa laha iyada uma sugnanin iyo walizawjaha ninkeedaba ilaa firaashan waaxid hal firaash kuwada socdaa iyada ninkeed hal firaash hal gugol ba leeyihi xaydna waa ku dhacdaa gabadhu ama aw lixaafun do waaxidu ba wada leeyihi lixaafka do weyn sareex la saaree maxay dhaha hadda barkasa muxuu ahi jiraa mursalay barkaasagas wey midka xilliga qadiyaha laa ilahu wado kawada lixaafka mara yar maaha inay marada weynto qafbaantay sida teendhoo kale maro culus wey lamana qaato inaad markaa guriga joogto korka saarta m bananka wax looga bixi kara ma ayb waa hoosta lagu horlinaya kulli aw lixaafun ama beri weyn oo waaxidun bay leeyihi idan markaa meesha xayd baa jira fakayfa tasnac maxay firaashka waa lawada seexanayey xayd baa yimid beri weynaha lixaafkahaa ama lahulaabaa waa la wada galayey yimid xayd fakayfa tasnac qaala ibnu xajari litasida calayha isaaraha uma tanaamu maca litasida ha xidho hasku dhoojiso calayha dusheeda isaaraha guntigeeda marada sifican xidhato wadaradeeda iyo guntiladeed qabto si xidhato uma tanaamu maca waa la seexan buuq ma laha sidii yuhuuddi guriga ka baxiyo islaan dhii qabtaa kugu neefsatayba keenayso mara waa dhib badan yihin meelahan baafuur kaa baxaya waxay leeyihiin islaan dhii qabtaa kugu neefsato yani waa caada yahuudiya israa'iiliya wey oo dhan qaday ama ogolaysa uma tanaama falahu waxaa u bannaa ninkii zawjka ahaa uu leeyahay maa fawqa daalik intaa wax ka koreeya meesha izdaar ku xigta gunteed ku xidha xudunta wixii ka koreeya buu leeyahay meelaha ku baashaa laakiin wixii xudunta ka hooseeya isa ka adbici ayib maca annii sawfa ukhbiruki maa sanaca annabiyu maca anii sawfa akhbirk yani intaa markaa u sheegtay u jawaabtay waxay le waxaan kugu darayaa faa'iido kale maca anii weliba anugu sawfa akhbiruka waxaan kuu sheegi doonaa akhbiruka waxaan kuu sheegi maa sanaca nabiy nabigu wuxuu sameeye kuu sameeye inahu kaana laylatii minhu ina warayshaniga kaana waxa ahaaya w laylatii habeenkii minaan kulahaa baa galay tawadadii aan ku lahaa wareegki le nabigu xaasi badan buu qabay ayb fataxantu markaasaan shiiday tiri haciira hayan baan shiiday min shaciiran heed ah cashaa nabigu diyaarinay fataxantu waxaan shiiday hayanoo min shaciiran xoogu gerda heedaan shiiday fajacaltu lahu nabiga waxaan uga sameeyey qursan xooga canjiraa tiris ah qursan tiris yarow tiris baan ka sameeyey waan shiiday waxyaab baan ka dhigo tiris ahaana fajacaltu lahu nabiga waxaan u sameeyey u yeelay qursan fadakhala nabigu waa soo galay farada albaaba albaabku celiyey guri albaabkiisa wadakhala wuxuuna nabigu galay ila masjidi usaankiisi yani meeluu nabigu ku tukan jiray salaatuleilka guriga qaybta mid ahayd oo usaad u ahayd buu nabigu istaagay oo ku tukan wa kaana ida araada nabigu muxuua markuu doono an yanaama inuu sexo asal ahaanna aklaqa albaaba albaabku xidhi jiray markuu saxay nabig sal albaabka iska furan wuu celin jiray albaabka siisuma wa awkaa wuu lingixi jiray wuxuu dabooli jiray alqirbata sibraarkana hadday webiyo ku jiraan ama caana ku jiraan ama malab oo afran u jirana sirarkana waa xiri jiray waolkaa waa xirika ah waa nanjixi jiray alqirbata sibraarka wa akfaa waa damburay jiray ama waa dambin jiray alqidaxa weelka weela raashin laga cunay ama laga dhammaystay oo af bannaan jirana nabi waa dambin jiray weelasha saas in laga tago ma fiicno xadiisaa ku yimid halka dembiyo jerbis waxbaa ku dhici kara iyo cudurro soo degay waxaa geli kara waa la dembiya adfa nabigu waa dambi jiraan waa hindurri jira alqidxa weelkana wa adfa waa bakrin jiray almisbaxa faynuusta fantawartu nabigu waan soo tiri agaaf markuu celiyey oo meeshii masaajid ahaantan nabigu uu fadhiistay waan sugay cashadii laga ruux kamas daba qaaday laanna nabiguu cibaadaysanaya ilaah barya waan u sugay intuu ka imanaya gudashiisa ayib wa kaana fantadartu waan kortay tiri an yansarifa nabigu inuu soo mashiiro oo soo dejoomo oo xagga dirasha soo aado faطcimhu marka aan siiya alqursa jubistaan xooga ee reed ahayd falam yanfarif nabigu ma soo gadoomi meeshiiba cabaan iska fadhi xataa halabanii anahmu ilaa ay hurdaa abatay hurdaa qabatay caaisha galadana waa ahayd wa awdacu nabigu uu xanuujiyey albardu qabowgii madiina aad bay qabowdahay sideedaba mararka qaarkood qabowgeeda caadiga maahaba wa awjacahu marka ayadoo sidan loo dhisay oo intaasoo bulshada ay ku noonshahay oo poblatinka mujtamac ku nool budlootiisa ay kuweynayso baaadi wata nafta kaa baxayso oo inaad farax waxgashata mooye inaadan naftu kaa bixin aragga qaarkood ayagoo marka meel bannaan oo daleed ah oo bulsho ka badnay shantoo kun ama saddex kun ay degan yihiin maxay malay weliba waxaa leedahay xataa cimiladu ay ku leerqirayaan dadka hadda maanta joogay howlaha ku shuqulle inay cimilada isbedasha caalamka dhulkay marayo sidaas kastaba ay sii kullato maxaa loo sii kullahanayaa qiyaama saacadhow qarciba dhow adduunku waa sii kullaan baa lagu leey muxuu sii kullaanaya laga soo bilaabo waagii la adduunku la asaasay ilaa yomina haadaa kooda kuu kordhaa bay leeyihi maxaa keenay muxuu kordhamay sheegaan wuxuu usii socodaa meeshu ku dhammaan lahaa saacatu sifirkii waa dhow wawjacu nabigu waxaa xanuujiyey albardu qabowgii faataayo nabigu waa i yimid faaqaamana waa i uma qaala wuxuu yidhi idfi'iinii ukuunlee idfi'iinii ayb ruux markuu jibinogta wadaa huurkaadi iyo neeftaas ku bixi kuusha marka jirto amraa kaa baxaay laakiin markaad bannaanka iska tagaa gaxanta kugu dhacayso soo jeedo kuwal badamari allah meelaha lalaabtay qarsoon mooye inta kale waa gaxanta dhaxdaa kugu dhacaysa nabig xu sal slam kulle faqultu lahu waxaan ku idintay innii xaa'idun waan dhiig baan qabaa xaa'id baan ahay faqaala wuxuu idhi wain aadad qabtidii yani wain wey aadad qabtidii xayd xayd ma gacmaad ku wadataa ikshifii can fakdayka bowdaha io banee ah, ruux bowdihiisa isagoo jifaaba dhaga saarta waa ku kullaan bowdihiisa kula soo ruux saaran fakashaftu lahu nabigaan u fayey tira can labada bowdaan u oo maradan uga qaaday fawadaca khadahu dharankiisuu nabigu saaray iyo wara'san madaxiisa calaa fakidaya labadayda bowdo xataa dafa ilaa uu nabigu kullaaday oo meeshuu ka helay eh, ka helay uu kulaaxay faaqbalat weli raashinkii intii shicirta weelkeeda ku jirtaa nabigu weli ma aadin faaqbalat faatun faaqbala waxaa soo qaabisay iska soo imaan xar munaye lawaayi maaye la joogo xar munaye waxar munaye lawaayi faatun neef adaa soo qaabilay oo lijaarina dariskana waa lahaayeen daajira oo burukeed ah neef adoo burukeeda guryaha xaafadaan ka dhex bixin eefosin daajina burukeed ah ayaa tahay fadakalat gurigii way soo albaabka iska soo uma camida waxay u qasaday aadada ila alqursi xogoogii tubista ahayd uma adbar way isla bihi shaciirtii waa la carartay guriga kala baxda qaala caaisha waxay tihi waqaliqtu waan ka xanuunsaday ama waan ka xanaaqay canhu waa lay aad waxa ku hayso garan weydi ila carar nabiga caawadhaa la sugay qalbku ruuxu markuu qadiri ku dhaco wuxuu ku hadli garan waaye wa qalibtu canhu yani arrinkaa isaga dhacay baan ka xumaaday ka xanuunsaday wastayqada nabiy nabiguna waa toosay fabaadartuha waxaan kula oratumay waxarkii la carartay raashinkii in albaab albaabki bimacana albaabka insa bixin baan ku ordaytay marka xagga idaga orday baa in xagga hortisa albaabka oga bixin faqaala nabina wuxuu sal slam khudii qaado caaishay maa adraktii waxaad heshay oo min kursika raashinkaadii ah raashidii ata waay daadasay waay kuu reebtay uu aado waay cajibtay la cardabar hagga walaa tu'dii ha dhibin jaaraka fii shaatihi dariska neefkiisana dhan ha haweenka qaarkood intay qabtaan bay lufiin kow ay kala weyn lahaanba dhibta intay ka qasaan bay dil lahaayeen khudiya qaada maa adrakti yani bimacna waxbay ka tagtaa mesha ka muuqato lacagta waxbay ka tagtay afka la gashay waxbay qaadatay ayib maa adrakti waxaad heleeshay oo min qursika raashinkaadii ama ekilistaadii a walaa tu'dii ha dhibin shaarinka dariska hadhigankiiy shaati neefkiisa ariga wax ku dhigan ayb wxwad buu lahaa xadiika adiga faqaraadkiisa qaybo kamida ah shawaahid buu le ah, ama asagoo sidan isku wata daciif alisnaad cumaarata majhuul wacammatuhu ma caraftabu sheekh cidideeda maanan garanin waraawi canhu cabdiraxmaan ibn yaziid ibn ziyaad wahuwa alifriiqi daciif laysa fii shay min kutub sita laakin abu daawud buu ku jira xadiika soo mukhtasara rawa abu daawud fii kitaab ahaara mukhtasaran ku jira xadiikan shaahidin xadii um salm waale almhi xadiidku shawaahid fara badan buu leey lakiin cala hada siyaaq daciif isnaad wey ama laysa fi kutub sita aslan yani ma sugno maxaa abu daawud bu ku jira asagoo mukhtasar ah min hada ariiq an cabdiraxmaan ibn ziyaad ibn ancam alafriq xadaana sulaym daawuud abu rabiic waa saduuq qaala xadaana ismaaciil ibn jacfar ismaiil ibn jacfar waanu soo maray waa nin xaafid oo iqa ah wey kligiibaa magaca kutabsataba mail bn jacfar kale ku aa kutabsata xadaana calaa bn cabdiraxmaan ibn yacquub imay axuraqa can abiihi oo ah cabdiraxmaan bn yacquub imay axuraqa waa nin xaafid iqa isaguna can abi hurayrata radi allahu taala canhu ana rasuul allah rasuulka ilah wuxuu yidhi laa yadkhulu jannata jannada ma galo man ruux laa ya'manu usan ka aamin noqonaynin jaaruhu dariskiisu dawaa'iqahu dhibkiisa shidigiisa min dariskiisu usan ka ammaanaynin janno geli maayo islugoynin baa dawaa'iq waa jamcu daa'iqa waa dhibka wey dhibka iyo shidada iyo horantada wey baabu laa taxqiranna jaaratun lijaaratiha walow firtana shaaki laa taxqiranna yaysan quursanin ama yasin jaaratun gabadh derisa lijaaratiha deriskeeda walow firtana shaakin nafaada dhilandhishina allah ka dhigay yani wax yaran allah ka dhigay waxaad siinaysa waxba hala xishoonin wuxuu bixi wey firsanku yani waa baasha loo yaqaan yararka ee labada qoobka mujinta neefka ariga ka taagan waa taqaana xagga damba laba jiino horan baa laafina kuwa damban ma lahayo waxoo dhan ma lahayn bimacna waa qaaye firfirina cunina cuni maayo waxaa weeyaan qaayan wey mujin arin allah ka dhaya wixii aad cunaysaa la xisoomi bal laakiin marar badan baad ruux aad fura awaagi karin kale waxaan ma geyn kartaa ilaah xoqonaysa baa wax laanta ka daran waxaad laanta ka daran boqolka ruux hadaad kala xishoonto boqol laanta ka dar iskaga dhig waxbay taraysaa حدثنا إسماعيل بن أبي ويس ثقة صالح الحديث حدثني مالك بن أنس إمام دار الرجل أبو عبد الله الأصبحي عن زيد بن أسلم العدوي ومن ثقات التابعين عن عمرو بن معاذ الأشهري أسمى وثق بن حبان ورواه مالك عنه في الموطأ وهو من التابعين إذا كونه fi muwaqa kulluhum waa ka qaad baa la ilaa cataa alkhuraasaani iyo ninkaa lasoo roray almuhim ibn waa tawfiiqiyey abaqayna waa ku jira almuhim waa niman yuxasanu dhanna fiih can jaddati ayidii wax ka warinayaa annaha qaala ee tiri qaala rasuulullah rasuulka wuxuu igu yidhi yaa nisaaa almu'minaat gabdhaha muminaadka ow mu'minaadka dumarka oho laa taxqiranna yaysan quusanin ama yasin ama aysan yaraysanin imra'atun haweeney oo min kunna idinka mid ah lijaaratiha darafkeeda waxay siinayso walow kuraaca shaatin neef ari ah mijintiina alla ka dhige muxraqin la goyo weliba mijin la goyo dab lagu qumudiy alla ka dhige waxaad siinaysaan gabdhaha waalihiina darafkiinaa alla ceshoonin muxuu bixiyo kuraaca shaatin neef ari ah, mijintii wey ama dhudhankii muxraqin oo la gogoy oo la qumudiyey ayib saxiixun bima bacda xadaana aadam ibn iyaas iqat xaafid qaal xadaana ibn abi zeyd cabdiraxmaan marxab xadثna adم بن إyاs ثقة xاaفظ qال xadثna بن أbي زayd محamed بن عبدالرحman بن أbي زayd min الأئمة اlذina يqتdى bهm qال xadثna سacيid almqbri mqbri waxaa logu bixya la sheegaa adigu qubuurku daras lah waa la sheegaa cumar baana aabihii ka dhiga xasaarna waa la sheegaa dadka qubuurta qode ee dadka ummadda xalaalo ka mid aha waa la sheega can abihi abihi abu saciid almaqburi mawla umi shariik can abi hurayrata radialahu tacala canhu qaal qaala nebi sal slam yaa nisaaa almuslimaati gabdhaha dumarkee muslimaadka oho yaa nisaaa almuslimaat labadooda nabi ku ceriyey laa taxqiranna yaysan xaqirin oo dhawalsanin ama quusanin jaaratun gabad daris ah jaara waa lafdiyey ra haddaad shiddo xaraf jaar buu kaa noqon haya jaara xaraf buu kaa noqon wax wax jare waa xisbi buu kaa noqon haya raba waa inay fududato jaara ay noqoto badjaarna tiraado yani waa xaraf wax jarhay kaa noqonaysa ama wax jiidahay laa taxqiranna jaaratan gabar yaysan darisa yaysan xaqirin lijaaratiha ah gabadha kale dariskeeda ah walow firsana shaatin neef adhi ah, allah ka dhigay yani waxay siinayso wax yarna allah ka dhiga yaysan laxsoomin waayo ha bixiso baabu shikaayat aljaar dariska dacwoodkiisa u baadi shikaayat aljaar dariska laga dacwoodo laga sheegto dhib lama sheegto xadaana caliy bn cabdاlah اlmadini abuاlxasan imam ahl jarh وtacdiil wa imam ahl اcilal qala xadaana صafwan ibn ciisa alqasam iqة صاlx qala xadaana mxamed cajlan xasan اxadiiث qala xadaana abi oo cajlan lawla fatima bint cutba laa basa bihi can abi hurayra radi alah tacala canhu qaal qaala rajul ninba wuxuu yidhi ya rasuula rasuulka ilaahayow ina lii jaaran deris baa ii sugnaaday deris baan leh yu'diini idhiba oo dhib badan deris xun faqaala wuxuu yidhi nabi sal slam indaliq orod orod gurigaaga ku noqo koow faakhrij soo saar mataacaka alaabtaada alaabtaada soo urus sawirahaadiiyo alaabtaada dhan bannaanka keen ila ariiqa wadada jidkoo soo bixi gurigaa wadada hormartaa halkaa ku sirtood halkaasoo dheer dhan fandalaqa saxaabigu waa tagay ka soo dacway faaraja wuu soo bixiya mataacahu alaabtiisi guriga taalo dhan banaanka keenay faistamaca annaas dadkii baa isgu yimid calayhi saxaabigii alaabta soo baxay soo qaxay alaabta soo bixiya soo qaxay bay iskugu yimaadeen faqaala waxau dhi muslimiinta maa maxaa ku helay xilli amminkan la qaxba meehe waa la duuraye alaabta ay meesha soo dhoobto waa sidee qaala wuxuu ihi saxaabigu lii jaarun deris baa ii sugnaaday yuudinii iddiba deriskii baa nafta ii keenay inaad kaa qaxmarka taaganayo waa sii guurayaan fadakartu lilnabiy nabigan u sheegay arrintaas faqaala wuxuu nabigu yidhi sal slam intaliq or bayri buuri faakhrij mataacaka alaabtada usoo saara usoo bixi ila ariiqi waddada iyo jidka fajacaluu muslimiinta markii loo sheegay inuu nabiga arrintan amray deriska u dhibay ninku fajacaluu waxay bilaabeen gurigala muslimiinta yaquuluuna inay leeyihiin allahuma alcanhu ilaahu lacna ninka naxariista rabbi allah ka bugay naxariis dib kugu dhacday inkaar kugu dhacday balaayaa kugu dhacday ninkay habaar hayaan saxaabiga dhibay allahuma alla akhiru dibig dibigana akhiru bimacnaa fi naar ama dadka u dambeeya ka dhig weeye aniga maxaa iga qoran aniga akhirida iga qoran akhjiba fiican sheekh allahuma akhji ilaahu hoji wey ninkaas nin ayaan daran rabbi oo ka dhig dayib fabalagahu arrintii baa gaadhi ninkii dhibay saxaabiga kale faataahu waa u yimid waxaa la yidhi nebi maxamed baa intaaga daco saxaabi nabiguna wuxuu yihi sidaa yeel muslimiinta waa arrinta ogaaday maantao dhan lacnadii habar kugu socday warkiiba maqlay fabalaqo warkii baa gaaday ninka asagaa faatahu saxaabigii u kale u dhiray faqaala wuxuu uhi irjic niga ku noqo ilaa mansilika guriga ku noqo mansil guriga ku laabo alaabta ku celi gurig fa wallaahi ku dhaartay laa uudika weligay ku dhiin dib dambe u noqon mahayo tubtu buri hadda saacadda laga bilaabo ayib xasan waa xadiis xasanoo saxiixa ah, bashooqshay xasan albasri wuxuu ohan jiray kaana rajulu fi اljahiliyati yaquul wallahi laa yu'daa kalbujaari xasan ka sheekanaya dhaqanka hore carab lahaayeen si deriska ugu dadaali jireen iska daa inay deris dhibaane carabtana wuxuu odhan jireen wallaahi laa yu'daa kalbujaari la dhihi mahayo deriskayga eygiis in doorada iyo maxaa diwaanku iyo waxaraha iyo eygu deriskuu leeyahay saa looga baxta maysa ogolaan jirin dersi dhibaaskada daay marka in laisbedelo marka la islaamo noqo dersi cun waa sidii dameerihii aada ku dhow la waa mushkilo weyn mushkilo weyn ibn abi dunya baa soo saaray fi makaar alakhlaaq bisanadin saxiixin can anas can xasan albasri bacdu ahlicilmi waxay ka qaateen xadiidkan in mudaaharaadka uu bannaan yahay mudaaharaad baa meesha ku sugan bay dhaheen waa mudaaharaad baa ku jira maxaa yeelay nabig wuxuu yihi dhan isaga kaxee bannaanka gee waa mudaaharaad bay dhaheen ile mudaaharaad dhirta waa cabasho loo gudbinayo bulshada laakiin waxaa shardi ah saxaabiga wax dhigan muusan geysanin guryana muusan duduminin danna muusan laynin dhibkiisa tusay muslimiinta muslimiintana waa hawshii waa ka hadleen laakiin marka waxa waxa le mudaaharadu waa bannaan hadday muslimiin mudaaharaadayaan dhibkoodana ay tusayan muslimiin kale laakiin hadday united nation iyo gaala la tusay ma bannaan haddii united nation iyo gaale iyo umamul mutaxid iyo maraykan iyo nijaas kale loo dacwoon hayo laftigaada kufriga gaalima noqon karta ma banaan aaniyan waa in la rajaynaya wx nacfi leeyahay oo xumas maxaa laga rajaynaya boqol san mudaharayn maxa ka soo baxa dunigaadun baa sii muuqan oo sii baabay waxba kama jiraan ragga xabad baa kacina sheekh nin raga waxay dhahan soomaali xamaar bay dhaheen nabi ma yaqaan nin buu yaqaanaa nabi ma yaqaane ninku waa nin akhyaara waa nin culama waa kan ma garan laakiin xabadna sal birsu garan kara aa inaad sha ku dhufatu yaqaana garan kara laakin waa saas idaa kuma daaye wuxuu kugu dagaali tusaa waagi hore xiliyaa ku jira lakin hadda way nuglaadeen waa badgaadeen fadal sheekh sharifaaye shar waa kuu taagneed muka noqon afaarkee Mhm. habaarka itaalka yakunu biducaa'i wa bilisaan laga habaaro hala habaaro waa loo dilya taas waa sunna laga tegeyba xataa inaad qunuudada awoodaawen hadda markii la qunu waa kaa xaraysaan bal ataa qunuudka awoodaayenba inaad masaajid laga habaaro ilah gaalajabi ilah maxamediye quwo ilah maxaafidye baabi'da soo gaamaano waada adatiina kari laadiinba marka habaarku wada waddooyinka la tago muslimiin waa in loo mudaarado muslimiinta lafiifa iyo cabashada ninkana waa dib wasaadan la habaala ma doonaya laakiin in wax la shiriyo meesha kuma jirto adi gacanqaad buu dhihila intaas buutataan ka farxasi dhihila warkiisa meel saara halla garaac almuhim sheekh alcalbani raximah allahu tacaala baa xadiidka u daliishadaa masaladaa u daliishadaa hadday maslaxa laga rajaynayo mid badanna aysan keenaynin waxaa kaloo daliishaday asheekh ah, ciid eh, cabaasi ardayda sheekh albaani nin ka mid aysan ah, waa daliishadaa laakiin waa inay leedaha maslaxa marjuwa minhu إلى ذلك طيب حدثنا علي بن حكيم الأودي ثقة صالح قال حدثني شريك بن عبد الله النخعي القاضي وأنا صدوق اتقاء أبوها لكن مركو قاضي كما الكوفة بعدما ولي القضاء ببغداد أو بالكوفة تغير حفظه وساء عن أبي عمر أبي عمرو عن أبي عمر المنبهي النخعي laba xadiisu ku leeyahay xadii haddaynu hayno iyo mid kaleo cinda ibn ku jira qaala wuxuu ihi can eh, abi juxayfata wahab ibn cabdillahi suwaa'i saxaabiga jaliilka qaala wuxu uhi saxaabigaas shakaa rajulun nin baa sheegtay u dacwooday ila nabiy nabi maxamed buu u dacwooday jaarahu dariskiisi buu ka dacwooday dariskiisiibu nabi maxamed dariski waa dhibay waase xadiiska hadda wey faqaala nabigu wuxuu ihi ixmil mataacaka qaad alaabtaada rabo fadachu mataacdii alaabta dhig cala ariiqi jidka wadada shaarica la maraya alaabtii halkaas dhoor faman mara ninkii soo mara bilmataaci alaabta ninkii soo mara ama bihi biariiqii soo maroo dhanba yalcanhu ninkii ku dhiba lacay doonaaye fajacala wuxuu daba daray kullu man mara nin kastoo soo mara bihi biariiq aw bilmataac yalcanhu inuu lacnaday ninka habaarayo fajaaa ila nabiyi ninkii baa nabigu u yimi ninkii lacnay la habaarahay oo muslimiintu habaareen baa soo dacwood nabiga ku sacaro faqaala wuxuu yidhi maa laqiitu min annaas nabi maxamed maxay tahay dadka la wadaaya waa idan hawshuu ka noqday ninkii waa isbedelaya marka horesa wuuu mar dambe u noqon lahay alaabta ninkaa xarisa jiddan u dhigi mahayo uma qaala nabi wuxuu ku yidhi liladii midkii shakaa soo dacwooday saxaabigii soo dacwooday nabi wuxuu ku yidhi kufiita so laguma bilaan so laguma cilmicnin so laguma eh, kaalmaynin ah, so laguma gargaarin bur waa side kufiita warkuu cad yahay waa kaafiye maxaa yeelay waxaa inaad dagaalanto ama aduu aldhib samayso waxaa kaaga filatay muslimiinta iyo alle subxana wa tacala lacnadooda iyo weerarkooda aw naxw waan hadalkaada lamid ah nabigu sal slam xadaana makhlad ibn malik iqat xaafid qaala xadaana abu zuhayr cabdiraxmaan ibn maqra marbaynu soo maray waa naasi iqa qaala xadaana fadl ibn mubashir mukhtalafun fiihi wahuwa xadiidu shawaahid qaala samictu jaabiran yaquul jaabir baan maqloo leh jaaa rajulun nin baa yimid ila nabiyi rasuulka u yimid yastacdiihi asagoo nabiga u dacwoonaya alisticdaa waxaa weyaan waa idhaaru dacwa wey wa shikaaya waayo ruuxii ka dacwooda oo uu dacwooda ruuxii mas-uulka ahaana wax kaaga qaban laha yastacdiya asagoo ka dacwoonaya calaa jaari darafkiisa uga dacwoonaya wuxuu tilmaamayaa inuu cadwaan ku sameyo dadka ku xadgudbay fa bayna wakti huwa qaacidun nabigu u fadhiyo bayna arukni waalmaqaam fa bayna xilliga huwa ninkii soo dacwooday qaacidun u fadhiyo bayna arukni waalmaqaam rukniga maqaam waa maay rukn masjid xajar aswad yani xajar aswadka iyo maqaam ibraahim meel ba isu fadhiyey dacwadu meeshaas ka dhacday id aqbala nabiy nabiga waa soo qaabal nabiga baa soo baxay mid soo yidhi ninka halkaas fadhiya nabiga suu haya id aqbala nabiyu wa ra'aahu rajul ninkiiba arkay ninkiina waa arkay nabiga doon hay wa huwa muqaawimu nabigoo la taagan rajulan buu la taagnaa nabi maxamed baa nin la istaagay markuu soo dhadhacayo calayhi dushiisa ay tahay iyaabu biyaad dhar cad buu ninku abaa ninka nabiga la taagan nabiga la hadlaya dhar cad buu abaa waana jibriil sida rawaan kala wuuna soo socdaaba cinda almaqaam maqaam ibrahim agtiisa la taagan xayu meel yusalluuna ay ku tukadaan cala ljanaa'isi meesha hadda janaaza lagu tukado ee xajar asaska waxay kaga soo aadan tahay markaad xajarka taaganta dhabarkaada ku aadaysa ama gacanta murgo dhabarkaada kaga baabka laga soo gale hadda maxaa baab muxuu ah cabdilmalik marka saa laga soo galo gacanta wuxuu kaa qabanaya bidix meesha hadday dhagaan janaaista oo halkaas lagu tukan jiray laakin hadda kolba meesha doonaan bay dhagaan haddaysan wax jaxmahaasi jir halkan bay u badan baan meel kalaa la dhigmaya meesha la dhigay ragee dhigaa saaray hoostooda hoostooda way dhigaan ayib halkaasuu nabigu la taagna faaqbala الnabiyu nabigaa soo qaabila faqaala wuxuu hi biabi anta wa ummi ya rasuul allah aabbaha iyo hooyadaha lagugu furtee nabi maxamedow lamiraju ninkiyuu ahaa allagu ninkaasu ra'aytu aan arkay maca kala jeenkaada muqaawamuka inuu kula taaganya ninku kula taagnaaya kaasoo horjeeday ee maanta ku hayey muxuu ah calayhi iyaaban geed dhar cadda qaban qaala wuxuu yidhi aqad ra'aytahu ninkaan ma arkayso ma u ayib qaala wuxuu yidhi nacam waa arkahay nabi wuxuu yidhi qaala ra'ayta khayran kasiira khayr fara badan baan arkay daaka ninkaa wuxuu ahay la taagnaa muqaawamka ahaa jibriil buu ahaa sal ly slam rasuulu rabbi rabbiga rasuulkiisa ila rusul yani rasuul malaa'ika ila rusul rasuul bashar buu ahaa jibriil wey maa zaala jibriil jibriil kamusa zuulay inuu u dardaarmay biljaari deriska xataa daanta ilaa maleeyey annahu jibriil jaacilun mid u yeelahay inuu yahay lahu liljaari deriska inuu u samaynayo miiraasan baxal inuu sameey aan maleeyey aan ka baqay u dhahay deris baxal buu leeyahay hawshan saxaabigu jecel maxay ahayd deris buu ka dacwoonhayay jibriil nabigu muxuu la tagnaa oo kala hadlahayay arrin deris wuxuu dhan baa iswaafaqay wey wuxuu dhan baa iswaafaqay ay saxiix tahay alfad daciif laakin jumlaة اlwasiyati biljaar wa bacd اlqisati صaxiixa qisadaa baarkeed iyo dardaarida deriska loo dardaarmo intaaba way sugan tahay fadl baana ku jira xadiidka fadl bin bashir ninkaas ku daciifi laakiin waa xasan xasan way xadiidku siday marhayaan culamo kale <clears throat> baabu man adaa jaarahu xataa yakhruja ninkii deriskiisa dhibay ilaa uu deriskii baxay buu baab yahay xadaثna cصاam بن khاalد laysa bhi bأس qاala xadaثna arطاء بن mndir alalhani ثiqة فقيه qaala samictu yعni abا caamir الximsi ninkaasan maqlay isaguna almkhri ثiqaة xaafid qaala wuxuu uhi kaana hawbaan hawbaan muxuu ahaa mawla rasuuli الlah yaquulu kii yidhahda ma min rajulayni laba dhin ma jirto muslimiin ah yatasaaramaani iskooynaya kala go'aya yani yasaaramaan iyo tahaajaraan kala tegaya fowqa alaaa ayaamin saddex maalmood wax ka badan laba ruuxoo muslimiin hadday isgooyaan ay kala jiroodaan oo fa yahlik markaa u dhinta axaduma midkood u geeriyooda ayagoo kala maqan oo fa ay dhintaan wahumaa ayagoo calaa daalika arrinkaa ku sugan oo waa maxay min almusaaramati ay min almuqaaacati walmuhaajara ayagoo kala maqan oo kala dhintay hadday saa kula dhintaan ilaa halakaa jamiican labada naar bay aniga hebel afaariisa ma galo hela socon mayso afaara baad gasho wey iscafiyo iska warqabo ilaa halaka way halaagsamaya jamiica si wada jir ah wamaa jaara wamaa min jaarin deris ma jiro wey deris ma jiro yadlimu ku xadgudbaya dulminaya jaaro deriskiisa oo wayaqiruhu qasbahaya ama dirqiinaya dhibaya xataa intii yaxmiluhu ku xambaaro daalika arrinkaa dhibka iyo qasabkaa calaa an yakhruja inuu ka baxo min manzili ilaa halakasta waa halaagsan daris kasta oo dariska dhiba ilaa darisku ay ku qasbaan inay meesha iskaga guraanba ka cararaanba ahlunaar baa gumata ay halaagsata wey lamaa min jaari majina yadlimu jaarah wayaqfiruhu qasbaya ama dirqihaya inuu ka baxa weeyo o iskaga cara meesha xataa inta yaxmiluhu ku xambaaro daalika arrinkaasoo qasabka iyo dhibka ah calى an yakhruja inuu baxo aljaaru min manzilihi gurigiiso ka guuro ilaa hadduu jiro nin caynkaasoo ummadda dhibaay halaka waa halaagsamay bimacnaa muubiqaad iyo balaayo ku dhacay weeye iyo kabaair baabu jaar yahuudi jaaryahuudi buu baab yahay xadiikeena kusoo maray habeen dhoweyd yabda biljaar xadiikan buu soo celinaya xadiikii cabdillah bin camr caas abu nucaym alfadl bn dukayn xadaana bashiir ibnu salmaan bacdu nuskhna waxay qorayaan bashiir ibnu sulaymaan aniga laakiin salmaan baa ii qoran saarif alxadiid wafihi can mujaahid ibni jabr almaki kuntu cinda cabdillah bni camr bn habo kuntu cinda cabdilaahi ibni camrin baan la joogay wa hulaamuhu addoonkiisina yaslahu uu haragga ka bixinaya shaatan neef ai ah neef ai maaarharag bixinay la gowracay faqaala cabdulaahi wuxuu yidhi yaa hulaam wiilow idaa fararta markaad ka baxda neefka gowraciisa iyo haragka bixintiisa iyo jarjarkiisa fabda ku bilow hilibka qaybintiisa bijaarina dariska nebi alyahuudiyi ee yahuudiga ah ku bilow faqaala rajulu min alqowm wuxuu yidhi alyahuudiya kii yahuudigaaba aslaxak allah ma raashinkii iyo baa tiri hilbiha laga bilaabtay yahuudiga ayib cadaaba ragga ka mid ahaa ibn camr malika canaantay oo arrintaa dhibsaday qaala wuxuu yihi cbdillah bn camr inii samictu الnabiya yaquul yuusiya soo biljaari yani bixaqi jaar jariska xaqiisa nabigoo ka hadlayaan in badan maqlay xataa khashiina ilaa aanu ka baqnay haddaan saxaabannahay aw ru'ina amaan u aragnay ama naloo tusiyey annahu rasuulku sayuwariثuhu inuu isdhexalsiin doono dhexsiin doondbaabu karam wuxuu baab yahay debnimada debnimada baab yahay xadaana maxamed bn salaam albikandi sheekh اbukhaari qaala xadana cabd bn sulaymaan alkilaabi can cubaydillaah can saciid bn abi saciid can abi hurayra binafsi hada sanad bu bukhaari ku jira saxiixiisa xadiidku nafsi sanad qaala wuxuu uhi suila rasuul lah waxaa la weydiiyey ayu naasi akramu dadka ninkeeda ugu gubsan qaala nabg ur sal slam akramuhum midka u wanaagsan midka ugu gubsan cinda allahi ila agtiisa waxaa weye atqaha midka u cabsi badan ilahay ninka ugu cabsi badan ee ka cabsadeen muslixa ee taqiya ah ninkaasoo deb wax kala gun wey ayib faqaaluu waxay dhaheen laysa can hada nasaluk laysa can hada midkan xaggiisa ma nihin nasaluk waku weydiin nabig xukmaana weydiinin xagga cabsida iyo allowdhawaashaha hawlaaan kuweydiinayna qaala nabi rxu sal slam faarabu naasi xagga aad tir ahaan haddaad ahdaan faakrabu nnaasi iyo nasabnimo dadka midka u gebsan waxaa weeye yuusuf nabiylahi yuusuf wey nabiyullaahi ahaa ibnu nabiyillaah ibnu khaliililah saddex nabi su dhashay wey isdaba taaga ninka ninka nasab fiican sheega buur anaa ina hebel iyo hebel baa dhalay ka baxa fiqibshiqaa laga baxo nabi nabi dhalay nabi sii dhalay ayib <laughs> yuusuf waa in nabi yacquub yacquubna waa ina isxaaq isxaaqna waa ina ibraahim afar nabigiis daba taagan wey nabiguu soo gaabsaday salawatu waslamu alayh ayib qaaluu waxay dhaheen nabi maxamedow laysa can hada nasaluka taana kumaana weydiinin hawlaha fog ee dadka hore ma ahee carab baan rabnaa in la kala saaro qaala wuxuu ihi facan macaadin alcarabi yani facan usuuli alcarabi carab usuu sheegay abtirahiy siradeeda ay weydiinaysaan tas'aluunihim aad weydiinaysaan qaala wuxuu ihi nacam haa nabi maxamed waad fogaatay ilahay midka ugu dhoweeyo ambiyadii hawlaheed maan rabin annagu carab kala saar baanu ku leey qaal wuxuu haddana hawsha xigee nabigu ooma socdaba iyagu waxay rabeen reer hebel baa ugu fiican nasab nasab dhala wey nabigu wuxuu ihi fakhiyaarukum midkiibuu ku ficnaa fi ljaahiliyati xilligii gaalada la ahaa ayaa khiyaarukum kuwii ku wanaagsan filislaami islaamnimada idaa faqihu hadday diinta qaataan fahmaan waagaad gaalada ahaydeen saad u kala fiicnaydeen baad islaamka haddaad soo gashaan ayaad noqonaysa hawsha laakiin adoo ina hebel ah haddaad gaal tahay waxaa tahay ninkaa ugu liitaata idan wanaagii allah iyadii iyo deeqsinimo iyo shajaaco iyo karam iyo gobnimo haddaad islaamnimo ku darsato nin ku dhaama ma jiro wey laakiin adoo ina hebel ah oo ina quraysh oo ree banu haashima ah haddaad noqoto kaafir warkaada daada abu taalib u anfacday nasabkii haashimiga aha waxba ma tarin ayib saas wey idaa fiqi hadday diinta fardi wey inuu muslim yahay diintana fahmo xataa inuu muslim yahay bis ataa hawsh kuma xidhna waa in faham diineed man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fii diin xadiidka abi hurayra iyo xadiidkii mucaawiya fi saxiixayn baa tilmaamaya baabu alixsaan ila albari walfaajir alixsaan in loo ixsaan falo ila albari ninka wanaagsan iyo walfaajirba ixsaanka iyo wanaajintu xataa gaalada iyo faajirka iyo soo gaabowey xadaana alxumaydi bal xadiidkan aan ku daraad xadaana alxumaydi cabdillah bn zubayr qaala xadaana sufyaan bn cuyayna qaala xadaثna salim bn abi xabsa laysa bihi ba's can mundir thawri iqaة qayl xadiiث can muxamed ibn cali ibn abi طaalib ibn xanafiya yamaama iyo xurub ridda haweeney laga soo qabta baa dhashay ayib reer bani xaniifa maxamed ibn cali ibn xanafiya oo taabici jaliil ah oo sayidina cali ninuu dhalay ah oo islaamka la dhashay faadoma dhalin ninkaas wuxuu leeyahy taabiciga jaliilka qiimaha badan hal jazaء اlixsaan ila alixsaan buu fasirhaya wuxuu yidhi qaala hiya aayaddu musjalatun yani muطlaqatun caama waxay shaminaysaa lilbari wاlfaajir yani musjala yani mursala wey aayaddu waxay camimaysaa ninka wanaagsan ee ka xunba ninka xun xumaantu shaqaystay buu leeyahy ninka san samayntu shaqaystay buu leeyahy sidoo kale ninka xun hadduu wanaag kuusa wanag in lagu jawaabo wey fajazaa lixsaan ila lixsaan faajir buu ahaa fa axsana idan waxaa waajiba la ixsan fasho nin fiican buu ahaa ku isaanalay isaanka ugu jawaabaysa la dhihi maysi maadaama hebel xun yahay wax wanaaga laag mari maayo ila ninkaas wuxuu keensaduu leeyahay wey yani ani waxa ii qoran musajala oo jiinka la sido baa ii qoran yani musajala yani mutlaqa way aayaddu waxay mutlaqa ku tahay caam ku tahay ninka wanaagsan wanaag ba lagu jawaabi wanaag ku taartay ka xun hadduu wanaag ku taartana wanaag ba lagu jawaabi wey ee ma aha un nin xun weligiiba waxba wanaaga loo qaban maayo قال أبو عبد الله وحوري قال أبو عبيد الهروي صاحب الغريب مجزلة أي مرسلة يعني مطلق آياته وعام أجدا وعام حسن الإسناد باب من فضل باب فضل من يعون يتيما هذا بالله توفيق